بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حول مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم wuxuu ka sheegay nabiga salى اllahu عalayhi wasalam inuu yidhi saddex arrimood qofka isaga laga helo wuxuu helay qofkaasi saddexdaas arrimood oo laga helay sababtooda wuxuu ku helay iimaanka macaankiisii xalaawat aliimaan ayuu helay saddex arrimood qofka laga helo wuxuu helay qofkaasi saddexdaas arrimood sababtooda wuxuu ku helay iimaanka macaankiisii iimaankiibaa u macaanaanaya daacaadka ilaahay baa u macaanaanaya macaasida ayaa u qaraaraanaysa oo u xumaanaysa wuxuu yidhi halaaثun saddex man qofkii kunna la helo fiihi isaga dhexdiisa laga helo wajada wuxuu helay qofkaasi xalaawata aliimaan iimaanka macaankiisa ayuu helay ka koowaad muxuu yahay an yakuuna allah ilaahay inuu ahaado iyo warasuuluhu axabba ilayhi ku isaga loo kala gacayl badan yahay mimaa siwaahumaa waxa iyaga ka soo haray waa in midda koowaad waxay tahay in ilaahay iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam uu ka jecel yahay oo uu ka dooranaya iyaga wax alla wixi ka soo haray hadday tahay naftiisa caruurtiisa ahalkiisa qaraabadiisa dhammaan inuu yani ka jecel yahay ilaah rasuulkiisa ka jecel yahay wixii isagu naftiisu ay farayso oo xumaan ah iyo wixii ilaahay farayo wixii ilaahay farayo ayuu fartoomayaa waxa ilaahay amarka ilaahay buu yeelayaa wixii ilaahay ka reeb ayuu ka reebtoomayaa ilaah rasuulkiisa ayuu jeclaanayaa haddii saas laga helo xalaawat اliimaan ayuu qofkii helay ka koowaad muxuu yahay an yakuuna allah ilaahi inuu ahaado warasuuluhu axaba ku la kaalgacayl badan yahay ilihii isaga loo kaalgacayl badan yahay mima siwaahumaa wax ayaa ka soo haray ta labaad wa an yuxiba waa inuu jeclaadaa almar'a qofka waa inuu jeclaado laa yuxibuhu isagoon u jeclaanaynin ilaa lilaah ilaahay darti maahee tacaalaa sarreeyey qofka muslimka ayuu jeclaanayaa isagoon u jeclaanaynin wax kale qofkaana ilaahay buu adeecaa ilaahay buu jecel yahay ilaahay daacadiisa ayuu u taagan yahay waa wanaag yacnii diintii darteed ayuu u jecel yahay wa an yuxibba almar'a qofka waa inuu jeclaado laa yuxibuhu isagoon u jeclaanaynin ilaa lilaah ilaahay dartii maahee tacaalaa sarreeyey waan yakraha waa inuu naco midda saddexaad wa an yakraha waa inuu naco an yacuuda inuu laabto fi lkufri gaalnimo inuu ku laabto kamaa yakrahu soo u nacayo an yuqdafa in la rido la tuuro fi naari naarka uu rido midda saddexaad waxay tahay inuu naco in gaalnimo oo u laabto oo gaaloobo diinta inta ka laabto oo u laabto gaalnimo inuu naco siduu u nacayo in dab lagu rido oo kale dab inta la shido lagu rido so u nacayo si ka daran waa inuu u naco gaalnimada gaalnimada waa inuu u naco wa an yakraha waa inuu naco an yacuuda inuu laabto filkufri gaalnimo inuu ku laabto inuu naco kamaa yakrahu si u nacayo an yuqdafa in la rido fi naari naar lagu rido so u kahanayo in naar lagu rido saasoo kale ayuu maxaa la yidhahdaa u kahanaya gaalnimada وعن عباadة بن الصاmت رضي الله عنه عibaadaة بن الصاmتna waxaa laga wariyey رaضي الله عنه wa kaana شhahiida bedera beder mid xaadiri buu ahaa dagaalkii beder mid ka qayb galay buu ahaa wa huwa isaguna axadu nuqabaa nuqabadii iyo nabadoonnadii mid ka mid ayuu ahaa leylata alcaqaba habeenkii leylatu اlcaqaba nabadoonadoodii mid ka mida ah ayuu ahaa yacni waxa weeyaan laba iyo toban ninkani oo cubaadat bn saamid radi allahu canhu ansaari buu ahaa ansaari ayuu ahaa wuxuu ka qayb galay buu ku yidhi dagaalkii beder oo ilaahay muslimiinta nasriga weyn ku siiyey oo dadka ka qayb galay dad wanaagsan ay ahaayeen oo sharaf badan ahaayeen islaamka meel weyn uga jira dadkaasuu ka mid ahaa haddana wuxuu kaloo ka mid ahaa axad axad annuqabaa dadkii oo nuqabada ahaa nabadoonnada ahaa habeenkii caqaba yacni waxaa weeyaan nabiga sala allahu calayhi wasalam markuu maka joogo intuusan soo hijroonin dad waxaa jiray ansaara u yimaadeen marka uu soo hijroo markaas itifaaqiyaad la kala galay way islaameen nabigu waxay yidhaheen noo soo hijro madiino noogu imo dadkaasi toddobaatan iyo saddex qof oo kale ahaaye markaasa waxaa laga laga saaray laba-iyo toban naqiib laba-iyo toban qof oo dadka arrimahaas ka shaqeeya oo arrimahaas diyaariya oo dadkaasna madax ka ah ayaa markaa dadkaas isaguna ka mid ahaa wahuwa isaguna axad nuqabaa naqiib waxay leedahay qofka qoomkaas u taagan danahooda u taagan wixii ka maqan u doonaya waa meesha hadda anagu nabadoonnada aan ka dhahno oo kale nabadoon wahuwa axadu nuqabaa nuqabadii midkood ayuu ahaa leylata alcaqaba habeenkii caqabada oo meesha yacanii maxaad maarata waxaa weeye jamrat alcaqaba meeshan la yidhaahdo ayaa lagu maxaa la yidhahdaa halkaasuu nabigu kula shiray halkaasa lagu laysku waafaqay halkaasa lagu magacaabay dadka markaasaa habeenkii caqabada la yidhahdaa waa meeshan jamrat اlcaqaba meesha hadda la yidhahdo xajka marka la joogo la tuurto meelaha la tuurto ka mid ah taasuu ka dhacay marka cibaadatu saamid oo sidaas ah wuxuu waxaa laga wariyey ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam qaala inuu yidhi wa xawlahu dhinacyadiisana xaal cisaabatun koox ay ku sugan tahay koox jamaaco jamaacadoo min asxaabi asxaabtiis ka mid ah iyadoo dhinacyada ka taagan yihiin iyuu nabigu wuxuu yidhi baayicuunii bayca ila gala igula ballama calaa an laa tushrikuu inaadnan wadaajinaynin billaahi ilaahay shay-an waxba inaadna la wadaajinaynin cidna inaadna ilahay wax ugu daraynin ood keligii caabudaysaan walaa tasriquu inaadnan xadaynin inaadnan xatooye la imaanin oodna waxba xadaynin walaa tasriquu inaadnan xadaynin walaa taznuu inaadnan zinaysanaynin zino inaadnan gelaynin walaa awlaadakum caruurtiinna inaadnan laynaynin oo dilaynin walaa ta'tuu inaadnan imaanaynin bibuhtaanin masabid ama hafaryo inaadnan la imaanaynin buhtaankaasoo taftaruunahu aad been abuuranaysaan bayna aydiikum gacmihiinna hortooda bayna aydiikum gacmihiinna iyo wa arjulikum lugihiinna dhexdooda been aad ka samaysanaysaan inaadnan aadnaan la imanaynin walaa tacsu inaadnan caasinaynin fii macruuf shay la yaqaano wanaaggiisa sharciga lagu yaqaana inaadnaan igu caasinaynin intaas beeca igula galab waxaad igula baycootaan inaadnaan ilaahay waxba la caabudayn keligiis inaad oo cibaadada ilahay cidna wax ugu daraynin waa kow inaadnaan xatooyo gelaynin oodnan waxadaynin inaadnan zinaysanaynin oo zinada xaaraam tahayd inaadnan gelaynin carruurtiinna inaadnaan dilaynin carruurtiinnana inaadnaan dilaynin inaadnaan masabid iyo hafaryo aadnaan la imaanaynin oo adinku aad iska adinku aada la timaadeenoo gacmihiina iyo lugahooda dhexdood aad ka samaynaysaan intaas beeca igula gala waa umuur waaweyn waxaa weeyaan oo iska ilaalinaysaan الshirku biالlah الsariqa الzina alqatl iyo yaعni waxaa weeyaan ityaan اlbuht iyo walcisyaan waa lix arrimood lixdaas arrimood inaadnaan samaynaynin ood ka dheeraanaysaan beeca igula gala ballan igula gala muxuu helaya qofka oofiya ballantaas faman wafaa qofka oofiya oo minkum adinka idinka mid ah, oo laga helo lixdaas arimood yacnii ka fogaada fa ajruhu ajrigiisu cala allah ilaahay dushiisa ayuu ahaada ilaahay ba ajri siinaya ajrigiisu ilaahay dushiisa ahaada waman asaaba qofka asiiba min daalika kaas xaalo uu ka mid yahay shay shay ka mida lixdaas arrimood qofka sameeyana oo fa cuqiba la ciqaabo fi dunya adduunyada dhexdooda lagu ciqaabo fa huwa ciqaabkaasi kafaaratun kafaaro weeyaan lahu asago iyo kafaaro u yahay qofka oofiya oo ballantaas ka soo baxa sidaasuu u ballan qaaday oo yidhaahdo anigu waxaan ballan qaadayaa inaan ilaahay aanu waxba la wadaajinaynin inaanan xadaynin oona waxba xadaynin inaanan zinaysanaynin inaanan naf dilaynin ama awlaad ha haatee ama cid kale ha haatee masabit inaanan samaynaynin inaanan wax wanaagsan inaanan ku caasin qofka oofiya intaas oofiya ajrigiisa ilaahay baa ajri siinaya ilaahay baa ajriga siinaya subxaana wa tacaala janno gelinaya qofka asiiba intaas wax kamida gala oo adduunka lagu ciqaabo maalan waxbuu xaday ama wuu zinaystay ama hafarya iyo masabid uu la yimid ama cisyaan macruufkii uu cisyaan ku sameeyo ka hor yimid ee la ciqaabo maalan waa xaday ama waa la rajim ama jadalkii lala dhacay ama wuxuu xaday gacantaa la gooyey ama waa zinaystay waa la jaadalay ama yani adduunkaa lagu ciqaabay oo xad ayaa lagu fuliyey markaas ciqaabkaas la ciqaabay kafaarayo dembigii ayuu ka dhaqayaa dembigii looma haysto waman asaaba qofka asiiba shay-an shay asiiba shaygo min daalikaas ka mid ah asiiba uma dabeedna satarahu اllah ilaahay asturo lamama ogaanba inuu xaday inuu zinaystay inuu lama cid ogaatay ma leh uma dabeedna satarahu اllah ilaahay asturo fa huwa ilى اllah amarkiisu ilaahay buu u yaallaa subxaana wa tacaala amruhu mufawadu ilى اllah amarkiisa ilaahay baa loo dhiibi ilahay baa loo dhiibi maxaa loo jeedaa in shaaa hadduu alla doono cafaa canhu waa iska cafinaya wa in shaaa hadduu doono caaqaba waa ciqaabaya qofka dunuubta kabaa'irtaa sameeya xumaanyaalkiisu bataan waxbuu dilay waxbuu dhacay waa zinaystay waa waxa weeyaan adduunkan aan looga oofinin ilaahay hadduu rabana aakhire waa ciqaabaya hadduu rabana ilaahay waa cafinaya subxaana wa tacaala hadduu rabana waa cafinaya meesha maxaad ka fahamtay xaj haddii lagu sameeyo xajkaas ayaa kafaaro u noqonaya xuduuddu haddii qofka maalan waxaa loo dilay waa dad qof ayuu dilay waa loo dili aakhiro looma haysto maxaa u disha loo dhihi maayo waxba u xaday gacantaa loo gooyey aakhira maxaad u xaday intaas wixii ka horreeyey hadduu kabacdi xado haa hadduu zinaysto wahaakada hadduu salaadda ka tago ee salaadda loo dilo xad ayaa loo dilay dembigiisa waa la dhaafay marka waa midas miduu nabigu noo sheegayo sala allahu alayh waman asaaba qofka asiiba min daalikaas xaalo uu ka mid yahay shay-an shay asiiba uma dabeedna satarahu allah ilaahay asturo oo aan cid ogaatay ma jirto laguma ogin xuduuddii fa huwa ila allah amarkiisa yacni fa huwa fii mashii'ati illaah doonidda ilahay buu ku sugan yahay sida alla ka doona uu yeelaya in shaaa cafaa canhu hadduu rab waa cafinaya wa in doonana caaqabahu waa ciqaabaya markaasa nabiga la baycoonnay calaa daalika arrinkaas ayaa nabigu kula baycoonay sal اllahu alayh wasalam baycadii nabigu waan la galnay marka meesha uu yidhi waman asaaba min daalika shay-an waxaa laga soo reebayaa shirkiga midda gaalnimada haddii qofka uu gaaloobo intuu muslim noqdo haddana dib u gaaloobo ee la dilo shirkigaasi dembigiisii lama dhaafay isaga ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna daalika intaas wixii ka hoosey wuu dhaafaa cidduu doon laman yeeshaa ciduu doon ayuu dhaafaa laakiin shirkiga qofku intuu gaala yahay gaalnimadaas si kasta haddii loo dilo iyo haddii la daayoba looma dhaafayo ilaa inuu dib u laabto oo dib u islaamo maahe meesha waxaan ka fahmaynaa marka wanaagga ku jira in qofka umuurtan iyada ah inuu ilaahay ballan kula galo ilaa waxaan kuu ballan qaadayaa inaan cidna wax kugu darno keligaa ku caabudo waxaan kuu ballan qaadayaa inaanan xatooyo inaanan gelin xatooyo inaanan gelinin waxaan kuu ballan qaadayaa inaanan zinaysan waxaan kuu ballan qaadayaa qofna inaanan dilin waxaan kuu ballan qaadayaa hafaryo iyo masabid inaanan samaynin waxaan kuu ballan qaadayaa wanaagna inaanan ku caasinin hadduu qofku saas yidhaahdo wanaaga ku jira ballantaas hadduu oofiyo ka soo baxo fa ajruhu cala allah haddii maxaad maarata waxaa weeyaan ilaahay baa u og subxaana wa tacaala waa loo qoraya ilahay waa ilaahay baa shaahid ku ah markhaati ku ah marka qofku inuu arrimahaas daycadaas oo ilaahay la galo oo ballantaas oo ilaahay la galo subxaana wa tacaala ayaa laga rabaa can cibaadata bni saamit cibaadat bni saamit waxaa laga wariy radi allahu canhu wa kaana wuxuuna ahaa shahiidan ku xaadiray bederan dagaalkii beder mid xaadiray buu ahaa wa huwa isagu axad nuqabaa naqiimyadii midka midkoodna uu ahaa leylata alcaqaba habeenkii caqabada oo alcaqaba ahaaniya la oran jiray dad wada ansaari ahaayeen laba iyo toban nabigu xulay oo toddobaatan iyo xoogaagii laga laga xulay bay ahaayeen dadkaas xulka ah oo la xulay oo sagaalna ay tahay khasrajiyiin saddexna ay aws ahaayeen ayay ahaayeen dadkaas marka dadkaas ka mid ahaa cibaadata bin saamid radiallahu canhu anna rasuula اllahi rasuulka ilaahi salى اllahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi waxawlahu iyadoo dhinacyadiisana cisaabatun jamaaco ama koox ay ku sugan tahay cisaabadaasoo min asxaabihi nabiga asxaabtiisa ka mid ah yo wuxuu yidhi baayicuunii ila baycoodo bayca ila gala calaa an laa tushrikuu inaadnan wadaajinaynin billaahi ilaahay inaadnan la wadaajinaynin shay-an shay waxba inaadna ilahay la wadaajinaynin walaa tasriquu inaadnan xadaynin xatooyo inaadnan la imanaynin walaa taznuu inaadnan zinaysanaynin bayca igula gala walaa taqtuluu inaadnan dilaynin awlaadakum caruurtiin inaadnan dilaynin walaa ta'tuu inaadnan la imanaynin bibuhtaanin masabid iyo hafaryo inaadnan la imanaynin masabidku waxaa weeyaan qofka oo wuxuusan samaynin la yidhaha wuu sameeyey waxaasuu sameeyey waxaasuu yidhi waxaasuu galay in la yidhaahdo taasaa la yidhaha masabidka ama saxfaryada walaa ta'tuu inaadna imanaynin bibuhtaanin masabid inaadna la imanaynin buhtaankoo taftaruunahu adinku aada abuuranaysaan bayna aydiikum gacmihiinna iyo arjulikum lugihiinna dhexdooda gacmaha iyo lugaha dhexdooda aad ka samaysanaysaan walaa tacsu inaadna caasinaynin fii macruufin shay wanaagsan oo sharciga wanaaggiisa lagu yaqaano inaadnan yacni aadnan maxaa leeyahay igu xasinaynin eead wanaagga igu taageeraysaan faman wafaa qofka oofiyo minkum adinka idin ka mida ah, oo umuurtiis laga helo faajruhu cala allah ajrigiisu ilaahay dushiisa ayuu hada waman asaaba qofka asiiba oo min daalikaas ka mid a ah. waman asaaba qofka asiiba min daalikaas xaalo uu ka mid yahay shay-an shay asiiba facuuqiba la ciqaabo qofkiibaa la ciqaabay sameeyey fi dunyaa lagu ciqaabo addunyada dhexdeeda xadkii baa lagu fuliyey fa huwa qofkaasi may fa huwa kaasi oo ciqaabka ahi kafaaratun kafaaro weeyaanoo lahu asaga iyuu kafaaro u noqonaya waman asaaba qofka asiiba min daalik kaas xaalo uu ka mid yahay shay-an shay qofka asiiba uma dabeed satarahu allah ilaahay asturo fa huwa ila allah ilaahay amr amarkiisa ilahay baa loo dhiibay in shaa haddii ilaahay doono cafaa canhu iska cafinaya wa in shaa hadduu doono caaqab waa ciqaabaya fabaayacnaahu waa la beecoonay nabiga sala allahu alay wasalam calaa daalika arrinkaas ayaa nabiga kula beecoonay وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه حديثك أبو بكرة رضي الله عنه أبو بكرة نفيع ابن حارث الثقفي رضي الله عنه wuxuu yidhi abu bakra waxaa loogu bixiyey abu bakra bakra waxaa la yidhahdaa bakra ceelka marka la qodo ceelka marka la qodo waata loo sameeyo hal ama biro ha ahaadaan ama qoryo markaasaa wadaanta waxaa la sameeya inta lagu xiro birtan ama se qoriga saan loogu dadbay yaa bir yar oo ayaa lagu xiraa birtaasaa waxaa lagu xiraa xarig markaas werrif ayay leedahay biyaha lagu soo saartaa wadaanta biyaha lagu saaranayo waxay ku wareegaysaa birtan oo yacnii lagu xiray labadan qori taasaa bakra la yidhahdaa bakradaas sababta loogu bixiyey marka waxa weye isaga meel ayuu ku jiray nabiga sala allahu alayh wasalam saxaabtiis ayaa daa'if yimaadeen agteeda gaaladii xisnigii ku jiray meeshii tii unta qabsado soo booday markaa waa soo booday markaas abuubakrata bakradii uu ku soo booday baa loogu magacdaray marka wa can abi bakrata radia allahu canhu anahu qaal magaciisuna waa nufayc nufayc ibnu xaarif ibnu kaladata aلthaqafi radia allahu canhu wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaquulu isagoo dhahaya ida ltaqa lmuslimaan laba muslim hadday kulmaan bisayfayhimaa labadooda sayfood ay ku kulmaan falqaatilu kii wax dilay iyo walmaqtuulu ka la dilay fi nnaari bay ahaadeen hadday laba muslim iska hor yimaadaan oo mid walbaaba seef wato mid walbaa mid kale inuu dilo uu rabo kan la dilayna wa ahlu naar kan wax dilayna wa ahlu naar ayuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam dadkan qabaa'ilka u dagaalama labadan qabiiloo iska hor imaanaysa ee dagaalamayaan waxaas dagaalamayaa dhammaantood waxaa weeyaan waa qoryihii jahanamaadooda binasi axadiid sida xadiisku caddaynaya ida اltaqa اlmuslimaan laba muslim hadday kulmaan bisayfayhimaa labadoo seef ay ku kulmaan ama seefhaadeen ama qoryahay isu adeegsadeen ama dabaabado laba muslimoo dagaalaya ma yihiin khalaas falqaatilu wax dilay iyo walmaqtuulu ka la dilay fi naari naarta dhexda ahaadee labaduba ahlunaar faqultu waxaan idhi buu yidhi haddaan abubakr يا rasuul الله haadaa midkan alqaatul ee wax dilay kan waa kii wax dilay sababtuu naarta ku galayna waa la yaqaanaa lianna qof muslim ayuu dilay famaa baalu lmaqtuul kan la dilay xaalkiis waa sidee kan la dilay muxuu naarta ku gelaya kan waa la gartay qaatilka wax dilay wuxuu naarta ku galay waa la gartay laakiin ninkan oo maqtuulka la inahu kaana isagu wuxuu ahaa xariisan mid dadaalaya calaa qatli saaxibihi saaxibkiisa dilkiisa ku dadaalaya waxuu naarta ku galay waxa weeye ficil ahaan yacni waxa weeyaan wuxuu ku dadaalayey inuu ninkan dilo qalbigiisa wixii ku jiray yaa lagu abaalmariyey isagoo dilay oo kaa la lasu qaadayba meesha maxay ka fahmaysaa acmaal lquluub waa laysu qabanaya wuxuu qof qalbigu oo go-aanka uga gaaro hadduu yidhaha qofkaas dil ama wanaag hadday ta hadday xumaan ay tahay wax alla wuxuu qalbiga gashado go kama dambeyn uu ku qaato waxa weeyaan waa laga abaalmarinaya wuxuu yidhi inahu kaana wuxuu ahaa xariisan mid dadaala calaa qatli saaxibihi waa laga hormaray maahee isaguba inuu ninkan diluu rabay tiyaa lagu haba lagu abaalmariyay haddaba mar wuxuu yidhi ida altaqa almuslimaan laba muslim hadday kulmaan bisayfayhimaa labadoo sayfood hadday ku kulmaan falqaatiluka wax dilay walmaqtuul iyo kala dilay fi naari naarta dhexday ahaadeen faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah haadaa midkan alqaatilu ee wax dilay amruhu daahir arrinkiisu waa cad yahay oo naarta oo ku galay waa wax iska cad famaa baalu maqtuuli kan la dilay xaalkiisu waa sidee muxuu naar ku galay qaala inahu kaana xariisan mid dadaal ayuu ahaa calaa qatli saaxibi wa can abi hurayra haddaba qofka inuu yacnii inuusan meesha waxaa ku cad inay halis tahay qofku qof muslima inuu la dagaalamo qof muslima inuu la dagaalamo inay dembi weyn tahay oo naar lagu gelayo kan dilay iyo wax dilayba inay halis weyn tahay qofku marka inuu iska ilaaliyo dhiig muslim uu galo ama asaga wax dilo ama asaga lagu dilo meeshaas waxaa kale oo meesha aan ka qaadanaynaa qofkan qalbiga go-aanka ka qaato in maxaa la yidhaahdaa lagu abaalmarinayo وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من يقم قفك استاجه ليلة القدر هبينك ليلة قدر كأه إيمانا رمين درتد استاجه ama rasuulkiisa uu ballan qaaday rumayn uu rumaynayo wax ixtisaaban xisaabsasho ajardoonid maxaa ku keenay ajardoonid wuxuu leeyahay ilaahay agtiisa hawaab aad ka heshid ilaahay ugu dhowaaw ikhlaas wax kadhul istusus ulama jeedo ilaahay buu wax uga rabaa subxaana wa tacaala bes habeen leelituqadar u istaagi ama ha ogaado in leelituqadar taha ma yuusan ogaanin markaas hawaabkaasuu helaya man yaqum qofka istaaga leylata alqadri habeenka leylatuqadriga qofka istaaga iimaanan rumayn darteed oo istaaga oo rumaysan yahay waxtisaaban xisaabsasho ajar xisaabsasho darteed qofka u istaaga gufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadam wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa ka mid ah wax alla wixii hor maray oo dembigiisii ah waa loo dhaafaa dembigii hore oo dhan waa loo wada dhaafaya ilahay baa u dhaafaya subxana wa tacaala dembiga loo dhaafayana waa dunuubta sakaa'irta ah asakaa'ir almutacalliqatu bixuquuq illaah waa dunuubta sakaa'irta oo ku tacalluqaysa xuquuqda ilaahay subxaana wa tacaala kanaan ku daraynaa wa can abi hurayrata radia allahu canh can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam annahu qaal ina addiina yusr diinku fudayd diinku waa fudud yahay ina اdiina yusrun duu yusrin fudayd saaxiibo ah diinku ma dhib badna waxaan ilaahay noo kalifay oo inaan samayno noo dhiibay nagu waajibiyey waa wax sahlan wakti walba wax la sameeye maaha wakti walba wax lagaa rabo maaha markaa samays wax culays kugu qabanaya maaha ina اdiina diinku yusrun duu yusrin fudayd saaxiibo ah walan yushaadda diina diinkana lama tartamo axadun qof ilaa hadduu la tartamaba halabahu ka qaalib noqdaa haddii qof diinka uu la tartamo uu yidhaahdo wax alla waxa sunnooyin oo dhan ayaan samaynayaa waajib oo dhan waanu istaagayaa sunnooyinka waanu wada kacayaa wax idhaafayaa ma jiraan waxay la mid qof mar qof la tartamaya diinkii walan yushaadda diina diinka lama tartamo axadun qof lama tartamo ilaa hadduu la tartamaba qalabahu diinka iyo ka qaalib noqda diinka ka qaalib noqda maxaa loo jeedaa halkaani maalan sunnooyinkao dhan waa wada samaynaya haddaad tihaahdeen hal mara waxaa kugu soo wajahmaya sunnooyin fara badan tan waa laga rabaa tan waa laga rabaa tan waa laga rabaa tan waa haddaad tira waxa dhan waa samaynaya ma dhici mar walbaba xaalad khayr ah arin khayr ah daaca ilaahay inaad ku jirtid laakiin inaad tira wax dhan waa soo aruurin ma awoodi kartid fasadiduu toosnaada waa camal toosan jidka toosan ku socda waqaaribuu dhexdhexaysta waqaaribuu dhexdhexaysta oo yacnii adigoo isdhibaynin dhib adag aan gelaynin acmaasha sameeya wa bishaaraysta oo haddaad wanaag samaysaan in ilaahay ajir idin siinayo hawaab laydin qorayo ku bishaaraysta wa abshiruu bishaaraysta wastaciinuu kaalmaysta bilqudwati aroorka lihid iyo warawxati galab caraabid yacni ma rabta inaad hawaab weyn hesho ajir weyn hesho waxaad yeelaysaa horta camal oo toosan samee weligaana waddada dhexdeeda ku soco haysdhibin hana dibna how dhici bishaaraysta yani macnaheedu waxa weeyaan markaas wax dhaaco ilaahay aada samaysid in ilaahay hawaabku siinayo yacni ogow oo allala ilaahay baa i abaal marinayo ilaahay baa hawaab isiinaya ilaahay saas dheh haye haddana waktiga ugu fiican oo yacnii qofku daacada ilaahay u kasbado iyo ujuurta ajriga weyn la helo waxaa weeye aroortii salaad subax marka la tukado laga bilaabo ilaa qoraxda soo baxdoo kale iyo casarka marka la tukado oo qoraxdu waxoogaa qabo yacni sidii qofka musaafirka ah oo kale oo subax hore safar dheer u galo galabtiina uu caraabo isagoo qababo dhib uusan gaarin meeshu u socday uu tago adinkuna safar baad ku jirtaani aakhiraad safar u tihiini adigu labadaas waqti ka faa'iidaysta casarkii marka la tukado ilaa qoraxdu dhacdo daaco ilaahay ku jira subxii markii la tukado ilaa qoraxi soo baxdo daaca ilaahay sameeya idinkuna ajir weynaad helaysaani wastaciinuu kaalmaysa bilqudwati aroorka lihid iyo warawxati galab caraabid wa shay-in shayna kaalmaysta shaygoon min aduljati mugdiga ka mida waktiga mugdiga ah oo dadku ay hurdayaan salaatuleilka tukada yani salaatuleil tuko qur-aan akhri adkaar akhri markaas waktigaas daaca ilaahay usoo kaca wa shayin shayna kaalmaysta shaygoo min aduljati mugdiga ka mid ah an abi hurayrata radi allahu canhu can inabiyi sal اlah alay slm qaal ina addiina diinku yusrun iduu yusran fudeyd mid saaxiibow walan shaadda diina diinka lama tartamo axadun qof lama tartamo ilaa adoona tartamaba halabahu diinka ayaa ka qaalib noqonaya saas darteed fasadiduu toosnaada oo jidkaa saxda ku socda waqaaribuu dhexdhexaysta wa abshiruu bishaaraysta wastaciinuu kaalmaysta bilqudwati aroor kallihid iyo warooxati gaalab caraabi wa shay-in shayna kaalmaysta shaygoo min aduljati mugdiga ka mid ah oo daacada ilaahay subxaana wa tacaala sameeya wallahu subxaana wa tacaala